deemika dheer guri guri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirtay gelingelin ka daran garya garis hirtiyey gelingelin ka daran garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday gobol gobol go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba harsaday habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo arbaca ay sii bixayso khamiis ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labaatanka bisha labaiyo tobanaad ee diseembar sannadda labada kun labaatanka qodobada caawa barnaamijka xogoraysa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey dagaal ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo al-shabaab ku dhex gelinkii dambe ee maanta deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo kooxdu ay la wareegtay hadda waxaan eegi doonaa cidda haatan ku sugan ceelbacad meesha waa lagu laaftay iyo ninka dibxoonta maxaabisada degmada alkawsar iyo nin kale dawladda iska rafaysan ah ku noqday dirirax ka dhacday hadda waxula soo nagala soo kulma jiraan ilaa xalay laal raacayay ordaxyaa lagu dhaha san kasoo laaban ma garas howlgallada ka socda koonfurta gobolka mudugna waxa ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isgarabsanaya maanta ay kula wareegeen deegaano dhowr ah oo koonfurta gobolkaas dhaca iyadoo sidoo kalena dagaalo culus iyaga iyo xubna ka tirsan al-shabaab ay ku dhexmareen halkaas allaha u naxariistee gelinkii dambe ee maanta wasiirkii haweenka xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye oo in ka badan labaatan sano ku jirtay siyaasadda soomaaliya ayaa ku geeriyootay dalka jabuuti howlgaladii ugu dambeeyey ee bariga gobolka galgaduudna ciidanka xooga dalka soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa waxa ay la wareegeen deegaano badan oo dhaca bariga gobolkaas haddaba waxaan eegi doonaa deegaanada ay gacanta ku dhigeen deegaanadan qabsanna waxaan kusoo celinay kala dambeyntii amnigi deegaanada waxaa kamid ah rumurgood masagawa aleer ilaa meel la yidhaahdo axmed tawena la yidhaahdo qodobadaas iyo qodobadii kale aynu soo korno intaa barnaamijkeenu ku guda jirnay aad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaniya sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna sidoo kale barnaamijkii gaarka ahaa ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ayaa qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan lahaa dhulka anfahanay salaad cabdulli cumar ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale xog horays cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo sxiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirday gelin gelin ka dar waag saaxiibayaal markale kulan wacan wanaagsanayaaad leenahayna ku bilownay dagaal ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isgarabsanaya ayaa waxa ay la galeen xubna ka tirsan al-shabaab oo maanta gelinkii dambe weerar kusoo qaaday deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada deegaanka alkowthar ayaa waxa ay ku sugnaayeen halkaas iyadoo ciidamada xooga dalka ay kasoo baxeen ceelbacad balse maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa soo gaaray goobta oo in muddo ah ku sugnaa ceel bacad oo dhacda gobolka shabeellada dhexe ama waqooyiga gobolka shabeellada dhexe ciidamada taliyaha ciidamada macwisleyda ee alkowthar ayaan wax ka weydiinay ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka waqtigan goobtaay ku sugan yihiin iyo xaalka guud ee ceel bacad maleeshiyaadkii ka tirsanaa al-shabaab in ay ku sugan yihiin goobihii ay maanta soo gaareen iyo in kale waa kan axmed macalin cumar dawladda iyo ninkale ciidanka dib uxogeynta degmada alkawsar aada uga sugan hadda wax dhaqdhaqaaqa ah oo gabadh kala ka dambeena ma jiraan aad iyo aada ciidanka dawladda macnaha xooga waxyaala ka dhacay oo xaraqase waxyaalaha ka dhacay maasha allah galabtana qawaariisa maaday marka eh, waana lagu celiyo meesha lagu laaftay iyo ninka dibxooyinka maxaabisada degmada alkuusar iyo nin kale dawladda iska rafaysa aku noqday hmm. dirirax ka dhacday hadda waxuleso dabada eh, nagala soo kulma jiraan ilaa xalay laal raacayay eh, orixyaa lagu dhaasan kasoo laaban ma garat aad iyo aad marka ceelbaxdaan ku suganahay aad aad waan ku fiicnaa maxaa keena marka in ciidamadu ay kasoo baxaan oo ay soo faarujiyaan deegaankan oo ay beriya dhaweed qabsadeen aad iyo aad manaa xoogaa yar manaa bulid ah, waxaa la yidhaha aqli duula iyo nuqlash lama arka la eh, waxba aan iga dareemeen waana un soo laabteen eh, mar haddii ay laabteen aan ukale macnaha xoogaa maxaafiidii xoogaa macnaha eh, ninka dhigidhiisay oo mas-uuliyadda mas-uuliyadii ka waya macnaha daamada albacad maxaafiyi mar dawladina dheerta moogta helen militari ha helen militari kasoo baxeen anukana waa nagu laabteen anuku macnaha anukana dhiisiina siiyeen waa nagu laabteen meesha waa gartay aad iyo aad hadda cawda degmo bacda lagu sugayahay adaba culeys ka jira ma jiraan macnaha nimanka kala soo naga careen dhankan alcare helalukaas galcadaygi noga careen oraada naga dhahdo ku laaban xaalka guud caawa sidee marka ceelbacad aad iyo aad waa degan yahay cawda jawi degan loo joogaa aad degmada maxaasiida iyo ninka la degmada alkawsar ilaa ninka la yidhaha halka hadega degmada suuda albacad daalnamo ilaa dowladda dhow aa joogta aad uga joogta cawda dadka ka dhalisisanaya raggan soo weeraray ceelbacad gelinkii dambe maanta ma goobta eh, ayay eh, eh. ka dhow yihiin mase maya maya nimankaan nimankaan waa quraansho nimankaan quraansho waa jidday kasoo baxeen nimankaan quraansho waa jidday kasoo baxeen nimankaan jidday kasoo baxeen sideed cabdibile sideed cabdibile waa nimankaan waxaan kaaran waaye marka shacabka shacabka meeshaa la shaqeeya macnaha marka saasay macnaha warbixinaan kasoo baxeen waaya shacabka maxaa diidaya marka idinku inaad dhex gashaan oo ay idila shaqeeyaan aad iyo aad aad iyo aad aniku macne ka tirsan waxaan ahay dhigan ugu horeysa mana weli aan kana maxasuudin aan kana gaarin ilaa maantaan gaarnay macnaha saas waa ciidamadii xooga iyo kuwii deegaankaba caawa goobta ma ku wada ku sugay aad aad aad duwaan ay eh, ku karbaa eh, isku dagaal inuu dhacaa ii sheegtay khasaare ka dhashay hadii uu jiro wax hadda khasaaraha godoba ka dhacdo manaa hadda culeys ma heli karaan xabado waadhaceen waxa walbana macnaha labada gudi manaa ayugu hadda wax gaaraan karamayno oo waa nima ku ahay niman iska safaday ahayd waxay baabuurta waxbaan ka dareemayna laakiin hadda wax culeys manaa lasoo hofdiso gudi si guud miyay u qabsadeen markay deegaanka yimaadeen mase deegaanka xoogaa macnaha waa xoogaa xelad waxayna laga sokeeyey haddii laga war helna macnaha waa markii la fusay haddii arkeen macnaha culeys in soo gala waa dhagacarnimo imise saa camal ay ku sugnaayeen meesha

goobahaas xoogaha manaha xagga manaha dawladda manaa ayaa laga rabaa dibaxreynaa nahay marka laga rabaa galabkaas manaa ay xogtaas manaa soo waxyaan waya ugu dambayntii hadalkaaga maxaa kusoo gabagabeynaysaa aad iyo aad anigu aad baa ugu fiicana dowlada soomalilan gale wayna waana nala joogtaa haddana ilaa ilaa nana sii socnon ilaa macnaa cala helo ilaa galcad ilaa noo sii joogaan aan daba kacno inta macnaa nool nahayo macnaa islaama somalka saasan goynaya ilaa iyo ninka la galaheriy ilaa meeshii ay ilaa galaheriy ilaa cowsiina meesha alla meesha geedkii kalena daba joogaan macnaa aan ku balaagalay aad iyo aad dowladda waa dagaalamaysaa macnaa waa qoran yahay wax walba macnaa wax dhacayaan ah, aad bay qoran tahay marka waa dowladda kaasi wuxuu ahaa axmed macalin cumar oo ah hogaamiyaha ciidamada deegaanka alkowthar oo iga warbixinayay maleeshiyaed ka tirsan al-shabaab oo soo gaaray maanta gelinkii dambe deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay dagaal kula galeen ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isaguo hogaaminaya guriguri ku duway gacangacan subtiyo ku sixiyo goobgodob dhashiyo qalawaada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog horeysa maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waxauu idinkaga imaanaya qodobo dhowr ah ayaa inoo soo socdo uu kamid mid yahay allahu naxariistay galankii dambe maanta in wasiir khadiijo maxamed yiiriye ay ku geeriyootay dalka jabuuti sidoo kalena aas qaran la qorsheynayo in lagu sameeyo magaalada muqdisho markaanse haddii aynu eegno ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa waxa ay la wareegeen deegaano dhowraha oo dhaca bariga gobolka galgaduud iyadoo halkaasi ay kooxda al-shabaab isaga baxeen ciidamada ayaa waxa ay kula wareegeen dagaal la-aan deegaano ay ka mid yihiin masegawaay ceeldheer iyo sidoo kale runargooda oo iyana gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan iyo deegaano kale taliya ku-xigeenka ururka labaad eh, ee gorgor ayaan wax ka weydiinay oo aan wax ka weydiinay la wareegista la wareegeen ciidamada xoogga dalka deegaanadan masegawaay iyo ceeldheer ay ka mid yihiin oo horey ay ciidamada uga soo baxeen ni waxaan ku sugan sugannahay masegawa dhulbeenaa soo marnay oo rurgood ku jirto soo marnaa la yihahdo axmed dabalo la yidhaahdo hadda waxaan rajeynana dhulkala balaarana sidii hore la rajeynana insha allah howlgalkan eh, imise ciidan ayaa fulinaysa ciidamada fuliyey ma ciidanka xooga keliyaah mase kuwa deegaanka ah, qeyb ka ah ciidanka xooga iyo dadka deegaanka iskashanaya maxay kaga duwan yihiin marka howlgalkan howlgaladii hore oo aada samayn jirteen mise gabaa dhowr goor ayaa hore loo qabtay haddana waa laga soo baxaya in laga soo baxayo takoda umale insha allah bilahi ilaah waxaan ku guulashanayna in amnigeeda xaqiijino waa gartay dadka deegaanka mala kulanteen mise dad iska hor imaadyo ma dhaceen oo dagaal miyaad la gasheen mise iska caabina kale ma aana qorshihiina muxuu yahay marka oo aad dooneysaan inaad ku qabsataan dhulka kale qorshe lahu yahay inaa cadowga dal ka fisan aragixisada aan arxanka lahayn umad caadaysatay daalinta dhiigga muslimka aanaa wadan ka deegaanada aada qabsateen maxaa kaloo kamid ood nooga xusi kartaa deegaanadaan qabsanna waxaan kusoo celinay kala dambeyntii amnigi deegaanada wax kamid ah rumurdood masegawa ceeldheer ilaa meel la yidhaahdo axda togana la yidhaahdo ceeldheer hadda ma idinkaa ku sugan anaa ku sugan ha horay dhowr goor ayaa la qabtay ceeldheer iyo deegaanadan dhanba maxaa keenaa in khilaaf uu ciidanka dhexdiisa dhaco oo sidaas ay ugu soo kala jabaan uguna soo baxaan ciidamada dhexdiisa khilaaf kaba dhaceena waa lagu milatariya laga soo baxo waayahay maxaa idin kaga qorshaysa marka maadaama hore a uga soo baxdeen hadda maxaa idin kaga qorshaysa waxaa nooga qorshaysan inaan gacanta ku dhigna inta ka dhiman deegaanada galgaduud iyo mudug howlgaladiina qorshayaashiina maxaad ka bedesheen kuwii hore wax badana laga bedela waxaa kamida ah istraatijiyada iyo qorshaha dagaalka u socda fansaf baa la waya waa si si siman baa loo howlgalaa inta howlgaladan aada wadeen wax caqabadaha aad la kulanteen haday jiraan waxaa qabada qaamaana kulmen tuulooyin iyo deegaano iyo kusoo marnay iyo dhul hawdainka joogaan caqabadaha safeenay beerna masegawaay alanaa joognaa ugu dambeyntii hadalkaaga maxaa kusoo gabagabeynaysaa hadalka aan kusoo gabagabeynaa argagixisada gobolkooda dhaay waqtigooda uu dhamaaday inta dhabana sraacid doonaa insha allah bilahilaada waxaan dirayaa ummadda soomaaliyed inay gacnaha isqabsato cadowgana isku dulqaado cabduqaadir maxamed jimcaale oo ah tali ku-xigeenka ururka labaad ee gorgor ayuu ahaa oo hogaaminayay ciidamada la wareegay masegawaay oo gobolka galgaduud ka tirsan halkaas oo ay sidoo kale ciidamadu deegaano dhowr ah oo u dhow ay qabsadeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka howlgallada ay al-shabaab ay kaga saareen deegaanada ay ka saareen waxaa kamid ah degmada celdheer ee gobolkaasi iyadoo ay sidoo kale deegaano kale oo gobolka galgaduud ka tirsan saacadihii lasoo dhaafay ay la wareegeen xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona idinka imanaya markan haddii aynu eegno allaha u naxariistee maanta waxaa dalka jabuuti ku geeriyootay wasiirka haween waa wasiirkii haweenka xukuumadda soomaaliya marwo khadiijo maxamed diiriye iyadoo ay in muddo ah kusoo jirtay siyaasadda soomaaliya labaatankii sanee lasoo dhaafay ayay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ahayd khadiijo maxamed diiriye aaska marxuumad khadiijo maxamed diiriye ayaa waxaa laga qaban qaabinaya magaalada muqdisho iyadoo uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu guddi u saaray khadiijo maxamed diiriye ayaa waxa ay dhowr goor ay kasoo qeyb noqotay xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray iyadoo wasaarado kala duwanna soo maamushay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka tacsiyey geerida ku timiday marwakhadiijo diiriye isagoo rabbi uga baryey in janatulfirdowse uu ka waraabiyo sidoo kale waxa uu madaxweynuhu sheegay in door fiican ay ka soo qaadatay hanaanka dowladnimada ee dalkan uu wakhtigan haysto ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa isaguna waxauu ka tacsiyey dhigiisa isagoo rabbi uga baryay inuu ku irsaaqo jannadiisa iyadoo sidoo kale siyaasiyiinta iyo madax hore ay ka tacsiyeen geerida ku timid shacabka soomaaliyeed ayaana sidoo kale waxa ay tacsiyada ama tacsida khadiijo diiriye ay saacadihii lasoo dhaafay aaladaha lagu xiriiray ee social mediaha ay iskugu gudbinayeen waxaan wax ka weydiiyey muddadii ay siyaasadda ku jirtay intay is yaqaaneen xildhibaan hore brofesor maxamed cumar dalxa oo ay labaatankii sane ee lasoo dhaafay iskula jireen siyaasadda waxa uu ka yaqiinay marxuumad khadiijo maxamed yiri saciid waad salaamantihiin kulmiye xibtii na dhegaysanaysana kalaanka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi markaaga inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun tiro naftii daa'ifatulmowt naf kastaba geeri waa sugaysaa waktigeedana waana dhaminaysaa ilaahay baa yidhi haddii loo yimaadane inaanan laga hormarinaynin saacad saacadna laga dambaysiinaynine allihina abuurtay baana yidhi idaa jaa ajalullah laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun marka arrintan maanta ee geerida dhaxdinta leh ee gabadhan walaasheena ah ee marduumada wasiiradii haweenka xildhibaan qaran ahayd saddex iyo labaatan sano ayaa marwe khadiijo maxamed yiri allahu naxariiste ayay kusoo jirtay halgan siyaasadeed oo aan kala go' lahayn laga soo bilaabo cabta ilaa iyo maanta ay ahayd xildhibaan aniguiba iga isyaanaysanayd oo maxaa yeele aniga indhagaadii unbaan kasoo bilowdaa lix iyo toban sano ayay ii ahayd ilaa baarlamaanka sultaan laakiin eh, ilaahay hau naxariiso walaasheena saddex iyo labaatan sano maray xildhibaan tahay maray wasiir tahay maray wasiir ku-xigeen tahay maray guddi baarlamaan deligan hay-ad ay guddoomiye ka tahay esi waxay ahayd dabeerahda ka dhex muuqata siyaasadda bulshada dadka soomaaliyeedna aada u yaqaanaan dadaal badan karti leh oo runtii hawsha iyada loo igbadana soo dhalaasha kaalisteeda marka khadiija gabar aad taariikhdeeda ee runtii lagu soo koobi karo daqiiqada maaha mudadii aanay daqiimay wax badan oo aan ku xusuusanayo ayaa jirta oo hadday ay tahay qowl iyo ficil waxaana ilaahay u rajaynaynaa inuu janadii fardoodka ahayd uu ka waraabiyo isagaan ka jeclaaday maanta inay iyada jabuuti oo meelaha ay dalalka ee aad u booqan aad ka looga jeclaa oo aan ogahay ugu xataa xataamarib oo shahaado uu ku guddoonsiiyey meel welibana oo ayada ay tagta laga jeclaa maamul goboleedyada baydhabo iyo waxay ku xijisay iyo kisimaayo aan ogahay oo madoa iyada ay la sawiran tahay madaxweyne cabdilcasiis lafta gareen marna ayada ee markii ku dambaysay ee iyadana kisimaayo oo madaxweynaha jubbaland ee ayadana sidaas oo kale mudane axmed islaam kaasi wuxuu ahaa maxamed cumar dalxa oo aan wax ka weydiiyey allaha u naxariistay khadiijo maxamed diiriye wasiirkii haweenka xukuumadda soomaaliya sidoo kalena xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo maanta ku geeriyootay dalka jabuuti gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan waa hagaag saaxiib iyaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdishona wada kaga imaanaya markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ka diyaarinay sanadka sii dhammaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay waxaana barnaamijka soo diyaariyey inuuna soo jeedinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo axmed dirir nur kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sannadkan sii dhammaanaya ee barnaamijkan sii wada jira ah waxaa idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir waxaynu ku bilownay kowdii febraayo ee sanadkan sii dhammaanaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho kula kulmay wadamada safka hore ee diriska laha soomaaliya waxaana uu shir guddoomiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud shir afargeesood ah oo ay wada yeesheen madaxweynaha kenya william ruto madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gelle iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed shirkaan wuxuu ujeedkiisu ahaa sidii dowladaha safka hore ay u xoojin lahaayeen dagaalka logula jira al-shabaab waxaana lagu heshiiyey in si wadajir ah loo qorsheeyo howlgal xoogan oo si wadajir ah shabaabku loo wajahayo lixdii febraayo allah u naxariistay xildhibaan isaaq maxamed xasan oo ka tirsanaa baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa muqdisho lagu dilay dilka ninkan waxaa ka dambeeyey rag la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab kow iyo tobankii febraayo maamulka galmudug ayaa sheegay in al-shabaab ay ka qabsadeen deegaanada kale ah shabeelow iyo doonyaale oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug kadib dagaal saacado badan qaatay wasiirka amniga galmudug maxamed cabdi gaboobe wuxuu maalinkaasi sheegay in howlgalku ahaa mid saacado badan qaatay ayna sahashay in deegaano u dhow magaalada caad ay ka qabsadaan al-shabaab wuxuu hadalkiisa ku daray in duqeymaha diyaaradaha dagaalka iyo weerarada ciidamadaba ay sababtay in howlgalkaas al-shabaab loogu dilo ku dhowaad boqol iyo konton xubnood sidoo kalena ay banayaan deegaano ku dhow caad iyo camaara koob iyo tobankii febraayo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxa ay xilli aroornimo ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin sabiib iyo caanoole oo hoos tagtay degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose al-shabaab waxay subaxnimadaasi ay la kulmeen iskacaabin xoogan oo ay sameeyeen milatariga soomaaliya halkaas waxaa lagu dilay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab sida xilligaas saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sidoo kale weerarkii sabiib iyo caanole lagu dilay isla maalinkaas kow iyo tobankii februaayo al-shabaab waxa ay sidaas oo kale weerar ku bilowdan qaraxyo ay ku qaadeen saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaana xigay dagaal socday in ka badan laba saacadood oo halkaas ka dhacay al-shabaab ayaana khasaaro culus lagu gaarsiiyey dagaalkaas iyo weerarka ay ku qaadeen saldhigii ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose labaatankii febraayo xisbiga uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxay ka digeen muddo kororsi ay samaystaan hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyadoo war qoraal ah oo ay soo saareen si toos ah ay u eedeeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu ka dambeeyey muddo kororsi hay-adaha dowladda ay damacsan yihiin inay samaystaan koob iyo labaatankii febraayo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku bilowda qaraaxyo waxay ku qaadeen degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir guriga ay weerareen waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan macuusyada hiiraan kuwaasoo dhaawacay ay qabeen halkaas lagu dabeenayay ku dhowaad labaatan qof iskugu jiray ciidamadii ku sugnaa daarta la weeraray dad ehella ah iyo dhakhtarkii ka warqabay bukaanada iyo xubnihii weerarka soo qaaday ayaa goobta ku geeriyooday ciidamada ammaanka muqdisho ayaa saacado guriga kula dagaalamay al-shabaabkii weerarka soo qaaday iyadoona ugu dambeyntii ay soo afjareen ciidamada ammaanka ee soomaaliya koob iyo labaatankii febraayo magaalada garow ee xarunta maamulka puntland waxaa ka dhacay dagaal dhexmaray ciidamada maamulka puntland iyo sidoo kale ciidamo taabacsan mucaaradka maamulkaas dagaalkaas waxaa ku dhintay maalinka dad shacab ah iyo dhinacyadii dagaalamay in ka badan labaatan qof ayaa dhintay ku dhowaad soddon qofna waa ay dhaawacmeen dagaalkiisa khasaaro badan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska siina ee magaalada muqdisho dagaalka ayaa dhex maray ciidamada ilaalada gudoomiyaha degmada yaaqshiid iyo ciidamo ka tirsan kuwa nabadsugidda soomaaliya oo ku sugnaa isgoyska siinaa ee muqdisho dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay wada murmeen askarta la socotay ilaalada gudoomiyaha degmada iyo kuwa nabadsugidda ee isgoyska ku sugnaa waxaana daqiiqyada kadib bilowday dagaal culus oo hub culus la isku adeegsaday tiro kamid ah dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacabha oo u badnaa dadkii saarnaa gaadiidka mootobajaajka loo yaqaano ayaana halkaas ku nafuhayay waxa uuna ahaa dagaal xasuus ku leh shacabka muqdisho ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee labadii maahja al-shabaab ayaa tira hoobiyaala ah, waxay ku garaaceen qaybo kamid a ah magaalada muqdisho hoobiyaasha ayaa ku dhacay xaafada ku yaala degmooyinka boondheere iyo sidoo kale shibis ee gobolka banaadir waxa ay sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac guri ku yaala degmada shibis ee gobolka banaadir oo tiro hoobiyaal ay ku dhaceen waxaa ku dhintay hal ruux halka sidoo kalena toban ruux ay ku dhaawacmeen dadkaas oo dhammaan ahaa dad isku qoys ahaa labadii maarso golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa kulankii ay yeesheen waxaa qodobadii ay kaga hadleen ka mid ahaa beegsiga gaadiidleyda ku shaqaysta weyista mootobajaajka iyadoona maalmo isxigay ay muqdisho ay ka dhacayeen dilal loo geysanayo dhallinyarada mootobajaajka kaxaysa islamarkaana siyaabooyin kala duwan ay kala kulmayeen ciidamada dowladda soomaaliya dilal iyo handadaad labadii maaj xildhibaan cabdiraxmaan xaaji maxamed oo ka mid ahaa golaha deegaanka magaalada badhan ee gobolka sanaag ayaa u geeriyooday dhaawac habeen ka hor xilligaasi soo gaaray dhaawacaas habeen ka hor ayuu ku soo gaaray magaalada boosaaso deegaan u dhow isagoo ku sugan xilligaas oo ay rasaaseeyeen dabli hubaysan toddobadii maarso weerar ku bilowdo qaraxyo ayay al-shabaab waxay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose weerarka kadib waxaa xigay dagaal toosa ah oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland oo dhinaca iyo al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana ay dileen xubno ka tirsan kuwii weerarka soo qaaday tobankii maaj magaalada boordhoobo ee gobolka gedo waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee degmada boordhoobo nuur xasan daawuud waxaana ka dhashay khasaare kala duwan qaraxaas qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay waxaa lagu aasay meelo dhow gurigiisa qaraxaas waxaa ku dhintay laba ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha waxaana sidoo kale dhaawac uu soo gaaray mas-uulka la weeraray oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada boordhoobo nuur xasan daawuud labaiyo tobankii maarso xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weeraray saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofguduud buuri waxaana halkaas ka dhacay dagaal saacado badan qaato oo labada dhinac kasoo kala gaaray khasaare kala duwan isugu jira dhimashii dhaawac ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dileen xubnihii dagaalka soo qaaday halka kuwo kalena ay nolosha ku qabteen deegaanka guufguud buurey oo amniga baydhabo laga ilaaliyo sanadkan tiro dhowr jeer ah ayay al-shabaab weerareen balse iska caabin xoogan ayayna kala kulmayeen militariga soomaaliya iyo ciidamada koonfur galbeed afar iyo tobankii maaj weerar ismiidaaminha ah ayaa lagu qaaday guriga martida degmada baardheere ee gobolka gedo halkaas oo ay deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gedo iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka weerarkaas ismiidaamintaha ah waxaa loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyey walxaa qarxa qaraxaas waxaa ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka gadob axmed buulle gareed iyo abaanduulihii qaybta afartan iyo saddexaad korneyl axmed cabdulaahi labaale iyadoo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku geeriyoodeen halka kuwo kalena dhaawacyo kale uu ka soo gaaray weerarka shan iyo tobankii maarso maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil ah ku fadhisay saddex nin oo hore lagu helay dembiye ay ka mid ahaayeen dilal iyo qaraxyo ragga maalinkaasi la toogtay waxaa ka mid ahaa nin magaciisa lagu sheegay dhotor fanax iyo xubno kale oo markaas la socday lana shaqaynayay halkaas in maxkamadda ee xukunka dilka toogashada ugu fulisay sagaaliyo tobankii maaj al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin duleedka degmada baardheere ee gobolka gadob waxaa halkaasi ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa ayaa markii hore lagu burburiyey derbiga xerada la weeraray waxaana xigay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo si toosa ah gudaha ugu galay xerada ay weerareen in ka badan toban ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa maalinkaasi weerarkaasi ku dhintay war ka soo baxay xilli habeenimaha dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in la fashiliyey weerarkaas oo laga warqabay xilli ismidaamiyuhu uu doonayey in khasaare intaa ka badan uu geysto koob maarso magaalada baarleer gobolka gedo waxaa ka daayay roob xoogan oo saacado badan qaatay waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho burbur hantiideed dadka ku dhintay waxaa lagu qiyaasay in ka badan toban qofood waxaana sidoo kale maamulka ay sheegeen in tirada dhimashada ay kasii badatay kadib markii baaritaano lagu sameeyey waxayna sheegeen ku dhowaad labaatan qofood oo daadku qaaday in uu sababay roobkii ka daay magaalada baardheere lixii labaatankii maaj madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safarkiisa xilligaas uu ku helinayay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidanka xoog dalka iyo saraakiil kale ayaa magaalada aadan yabaal waxauu kula hadlay ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka waxaana uu sheegay in dagaalku xilliga uu bilow yahay loona baahan yahay in al-shabaabka ku haray deegaanada hirshabeelle laga saaro magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe waxaa al-shabaab laga saaray shantii diseembar sanadkii hore ee tegey ee sagaalilabaatankii maaj ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay deegaanaha hoostaga magaalada galcad ee gobolka galgaduud saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ee ku sugan galcad ayaa waxa ay xilligaasi sheegeen in al-shabaab ay kala wareegeen dhowr deegaan oo kale ah baraaqsii caamir tixle cali helle iyo ceel cali axmed oo dhammaantoodba ku dhow magaalada galcad ee gobolka galgaduud qaybtii labaad barnaamij gaar ah oo aan ku eegeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee aakunsaaxiibyaal waa nagayntaa qaybtan qaybteeda xigta haddii allah awoodda la intaan ku kulmayno waxaan ku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo hagaag saaxiibayaal waxaad degeysateen barnaamijkii gaarka ahaa ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya dhacay kenan ayaadna weli dhegeysanaysaaguriguri qaybihii dambe barnaamijkeena xog waraysiha ayaan gaarna markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kooxdii kalamaane kaftaanka badnay

<laughs> aanhelkubiyow eh. waa kuwataa dheegi jiray eh. waa ku heestaatun hootahanoo giliidimeeta wargeedkii kale maalma la qabsaday waa kan sakiriye kubciyo ka heesaye war sakiriyow madaxoo kufuraa kol hore maqanlaye eh. haddaad maanta nagu keentay geedkii adaa kalamaan kubciyow la kulme

hooyey nafaan seexanayn salaada horteed silcaysa sidaan idhaahdaa warnamiyow kubiyaasin sheegoytan giikahaatowna madaga nafurun lankiarijaryahay madajaynu waba furunya argayhan war kubciyo madaxa nafuron waxaa ugu dambaysay inaan maryaha dhigtaan ku dhowaanaya oo xagga dhimirka ahaa war faystooyinkii galmudug ka hadlayey warbo galmudug mafayo miyu ka wada hadda xaggay isku dhex wadaan waalidayo war galmudug maantay dabaaldegii mudnaa ku jirtaaye ciidanka xoogga dalku taydhigaan waan la yaabay buudka kale tumideena aryaa war ma ogaatee maanta waxay feestadooda tahay ciidanka boliiska soomaaliyeed booliskiiyo bulshadu way isu baahan yihiin ma la yidhihe war cabdulla asagaan warayna sheekada ha iga qasinine eh. maanta dadka deegaanka iyo kumaan dooska soomaaliya oo iskaashanaya waxay la wareegeen eh. coos weyne iyo masagowaa iyo ceeldheer eh. ceelbuur iyo galhareerina waa kulaalayaan hadda intaasi waa gobolka galgaduud gobolka mudugna waxay la wareegeen ciidanku tuulooyin badan oo xaradheero hoos taga buurta yacgoosna xaayi keenaa ka dhacdaa la yidhi war gadoon baa ku dhaca garashadan xaqa gudoomayne khawariijtu godobtay dhigtaan abid gaboobayne kunaday dhigteen dheen bay hadeer guranayaan nin warbashiirow markaa hadda yaa niin leedahay eh. maantoo kalena madaxaanna furan waxaad ku diidayseen wareedhe kalemaanay waxaan moodi jiray in marka laydinka maqay dadka a idin xamataane eh. show anoo idinla jooga abad xan baabahaygaga dhigteen eh. laakiin haddaan idinku darsada sheekada shabaabka waxaan dhihilaha gaadhsiiya heeray isku gowracaan gacmahooda gaadhsiiya heeray isku gowracaan gacmahooda wareedhe waa guranayaan nina waxaa kaloo la yidhi wax dhanbaa gumaadee ku gamoodfalaysen waa garsoor ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii ba'ay aryaadhaha samigay cabdullaba waxa uu yidhi ow dadneeceebaa sidii duugaad ay duurka u degan yihiin dadneceebaa sidii duugaad ay duurka u degan yihiin war cabdulow samiya cabdulla war ma hayee duurkiiyayba ku noolaalaayihiinay nabad ku waayeen say duurka ugu noolaanayaan mayagaa iskale urbow daayarka hilibkooda anay waa ku diirsaday baa lagu yidhi warkalamaanay war ma haysiine maanta madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay ciidanka booliiska soomaaliyeed oo siddeetan jirsaday sanadguuradoodii war waaba duqoobeen oo soomaaliya lixdan sano xorehe iyagu maka weyn yihiin farmaajo weyn sida enseedu waa ay idinkay soomaaliyeed sida enseede waa eray warbow boolisku ma yidhahdeen goortu madaxweyne u tegey ciidan aaminimo loo abaabuliyo boolis waa ammaan anshaxan ilaalina akhlaaqdaanu dhowraa dembiilahaan agtayada ku barraa aqoon warwarkaan naga dhex gelinina madaxweynuhu wuxuu ku yidhi ciidanka booliska amnigii dalka maanta wixii ka dambeeya ciidamada qalabka sidee soomaaliyadaa la wareegay ayahe ma la afgembiye war hadda cabdulow bish waa disembar maaha war malaha kalemaanay jeelka ku hor baan u malaynaya buda warya isteeshinka mayninkilweydi aslanka hilgaada eedagaad yeeleerey war kalemaanay malaha xabsigaad u xisteena waxaa la yidhi jacbur gabaya suugaanta jaba hadalla jahanjaana jacayl iyo naxayb wada socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heese jabaljaana intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirta aad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana iska jiidaane jilacow ayaa doonaysaan jeerkan kalamaane waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allayle jidkiisi ayaad dhab ugu jeedaane ka joogsada tareenkan qof gale looma joojiye aryaa gorgorow adiga noo hanjabaya mamahada waa ku soo diray war xeerku qaba ruux badgalay waa la xiraya waar walla weynay horta jeelkiinna liintama lagu cabaa warba waanu kalamaan waxaan u malaynahayaa jaan bay asxaabtay oo hagbad kula jidhaa haye adna bashiiroo muxudiin warbac miyaa ku soo wacay war nimankiinna noo hanjabaya war ma ogaatiin madaxweynuhu markuu maanta booliiska la hadlay wuxuu yidhi inta hadasho oo sida xun u hadasho oo aan wanaagga ilaahay tusin warxumadoodu waxaysan iyaga ka dhibin naga dhibi maysa iyaan far loo qaadin laakiin intii ficil xadgudub ah samaysa talaab sharci ah laga qaado marka kalamaan waa iska hadashaa hadalna madaxweynihiiaba fasaxay war dad falanaatiin waxna laydinma sheegi kara warka madaxweynehanaa idiin wadaye amniga dalka maanta kadib mas-uuliyaddiisu waa idinkuu yidhi sababtoo ah madaxweynihii saddexaadee rayida ee madaxtooyada soomaaliya ciidan soomaaliyeed ku ilaalshaana maanta jooga warbow aadan cadde cabdirashiid gartay xasan shiikhna waa ka haddaxaya hadda cabdiqaasim iyo ciidan sheeye ilaalin jiray war bashiirow madaxweyne rayadahoo madaxtooyada degan baa laga hadlayaae eh? eh. cabdiqaasin xaafad lambar afar ku taallow deganaa oo hadda madaxweyne maxamed siyaadoo koob iyo labaatan sano joogay eh. miyaa ajnabi ilaali jirin war madaxweyne rayadaha lagu sheegay madaxweyne maxamed siyaad barre asagaa ciidan ahaa waar walloweyn afkiin iyo dhigiinnu isma maqlaanoo keligiin baa sheekaystee madaxweyne muuse bixi ajanabi weligii ma ilaalin ubu hadda madaxweyne deni baa ajanabi ilaalinahaya haye markii nimbe goofkiisa caagadda u biyaysan jira inaad madaxweynuhu wuxuu kaloo yidhi cunaqabataynta hubka soomaaliya waa laga qaaday waxaana rajaynayaa maanta kadib inaad hubka iyo qalabka aad u baahantihiin heshiin waxaana laydinka rabaa soomaaliya oo ammaana hadda ninkay ku hartay hawla haysaaya amase oon haysku hadlaynina waa tagtay buu yidhi war madaxweynuhu ciidanka boliiska uu la hadlaye ma la arki doonaa soomaaliya oo ciidanka boliiska ula burara keliya wataan war beeshiinna iyo beelaha la midka ah iyo khawaariijta markii hubka laga dhigo maxaa u diidaya inuu boolisku ulbuda ku howlgalo in adeeru katiinada ugu dartay qofka dembiilaha inay xidhaana la rabaa warba kalamaan cid cunaaqwateen saari kadhaa ma jidho hubkoodana waa haysanayaanin war bashiir dheerow hubka kalamaan ku faanay hayso mawlaha abwaanguuraa war kalemaanay maanta maalin kaftan maahane tacsi qaran baa dhacdaye maanta waxaa xijaabatay gabar soomaalidoo dhan wada taqaanay war allaha u naxariiste waa tuma war geeri degdegaha dhacday oo ajashii dhammaata ifka joogi maysee wasiirad khadiijo maxamed diiriye maantay jabuuti ku xijaabatay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wargeeska afrikoodna laga yaqaanay xildhibaan wasiir khadiijo maxamed diiriye ehelka iyo soomaalida iyo qaraabada iyo ciyaalkeeda iyo dhammaan asxaabtaba samir iyo allah ka siiyo warbow maamo qaran bay ahayd qafar allaahu dembo aryaadhaha allah u naxariista marw khadiijo maxamed diiriye dadkii ay ka dhimaatiyo daa'imada carruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog horeysiod kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho barnaamijka waxaa farsamaynaytu hawada ku jiray salaad cabdulla cumar intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo waa dhulkaan fahmay dad is-aaminaa noo qolay isku u dambaa noo qolay isku aabba'aa noo qolay waa dhulkaan fahamnay dadis aaminaa noqonays ku uursan baa noqonays ku aaba'aa noqonays allahayo laamsoocan baa nahay eebow allahayo adiguna nagtaageer ilaahu